دولة الإسلام كوني لي منارة سطري في الشام فوزا وانتصارا دمت غوثا لليتامى والأسارة عشت دوما للعدا جمرا ونارا دولة الإسلام كوني لي منارة سطري في الشام فوزا وانتصارا دمت غوثا لليتامى والأسارة عشت دوما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا وركم مالين الله ورباهنتا لجرتين waa maalimo talaado ah taariikhdan ay ku beegan tahay afar iyo tobanka jamaadul aakhir kun afar boqol iyo afartanka hijiriya qodobada maanta warkeenu ugu dorkoroon askarta khilaafada ayaa waxay shalay weerar ku qaadeen fariisin ay ciidanka ridada nigeria ku leeyihiin degmada gaaji ganaan ee gobolka barno ee wilaayada galbeedka afrika waxaa shalay shish lagu dhaabacay xubin ka tirsan xajdiraafidada oo ku sugnaa daafaha deegaanka miiqaas ee waqooyi qaaniqiina ee wilaayada ciraaq warkii oo faahfaahsan aynu ku bilowno wilaayada galbeedka afrika askarta khilaafada ayaa waxay shalay weerar ku qaadeen fariisin ay ciidanka ridada nigeria ku leeyihiin degmada gaajiganaan ee gobolka barno waxaana halkaa iyagii murtadiinta ku dhex maray dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxayna dhimashadii dhaawac u geysan tiro murtadiina allah ayaan ku maadsan haatan wilaayada ciraaq diyaala waxaa shalay shish lala beegsaday xubin ka tirsan booliska hirdada ciraaq oo ku sugnaa tuulada zaageniya sakhiira ee deegaanka alwaqfi waxaana ka soo gaaray dhaawac allah ayaan weydiisanaya inuu soo dadejiyo halaagiisa isla diyaala waxaa shalay shish lagu dhaawacay xubin ka tirsan xajiraafidada oo ku sugnaa daafaha deegaanka miiqaas ee waqooyi kaanaqiin allah ayaan weydiisanayna inuu soo dadejiyo halaagiisa isla diyaala ayaan ku guda jirnaaye waxaa la burburiyey gaari ay wateen laba xubin oo midkoodu ka tirsanaa murtadiinta xajida midna uu ahaa jaajuus kadib markii shalay qaax miino lagula egtay tuulada sheekdaami ee koonfurta bahraas wayna ku dhaawacmeen allah ayaan weydiisanayn inuu soo dadejiyo halaaggooda isla wilaayada ciraaq ayaan ku guda jirnay dijla waxaa la burburiyey gaari ay wateen murtadiinta xashdaca shaa'irka kadib markii qarax miino lagula eegtay meel u dhow isgooska shirqaad waxaana ku halaagsamay hal murtad mid kalena wuu ku dhaawacmay allah ayaan ku mahadsan isla wilaayadda ciraaq ayaan ku guda jirnaaye salaaxuddiin waxaa la burburiyey gaari ay wateen xubno ka tirsan maleeshiyaadka raafidada saraa salaam kadib markii shalay qarax miino lagu egtay jasiiradda saamara waxaana ku halaagsamay toddoba raafidii allah ayaan ku mahadsan isla salaaxudiin waxaa la burburiyey gaari ay wateen murtadiinta xajda cashaa'irka kadib markii shalay qarax miino lagula egtay meel u dhow tuulada laqlaq ee deegaanka fatxa waxaana ku dhaawacmay saddex murtad allah ayaan ku mahadsan markaana aynu wareegnu wilaayada quraasaan waxaa la dilay xubin ka tirsan ciidanka amniga afghanistan kadib markii rasaas lala dhacay isagoo ku sugan deegaanka kooyo tobnaad ee magaalada kabul alla ayaan ku mahadsan isla wilaayada khuraasaan waxaa la dilay sarkaal ka tirsan ciidanka militariga riddada afghanistan kadib markii lagu qarxiyay miino loogu dhijiyey gaarigiisa asagoo ku sugan deegaanka bashiir wad ee magaalada kabul alla ayaan ku mahadsan markaana aynu dhaqaaqno wilaayada shaam alkhayr askarta khilaafada ayaa dabagal u dhigeen gaari ay wateen xubno ka tirsan murtadiinta keda oo ku socdaalayeen degmada shaxiil waxaana la dhacay rasaas waxaana ku halaagsan hal murtad mid kalena uu ku dhaawacmay allah ayaanu ku maadsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayadda shaam raqa waxaa la dilay jaajuus u shaqaynaya murtadiinta keda kadib markii rasaas loola dhacay soo ku sugan degmada banrama ee magaalada raqa allah ayaanu ku maadsan haatan wilaayada yemen albayda askarta khilaafada ayaa waxay ka hortageen weerar ay mushrikiinta xuutiyiinta ku soo qaadeen deegaanka zacji ee khayfa waxaana iyaga ay mujaahidiinta dhex maray dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana sidoo kale tiro qarax miino lala beegsaday mushrikiinta waxaana dhimashadii dhaawac ku noqday tiro mushrikiina intii kalena goobta ay isaga carareen iyagoo jab iyo hoog ku dhacay allah ayaan ku mahadsan ugu dambayntii wilaayada saynaa waxaa hubka wax lagu shiisha lala beegsaday laba ka tirsan ciidan kardid masar oo ku sugnaayeen jegboontiga albuxuus ee bariga sheekh zuweyd waxaana ku halaagsan hal murtad mid kalena uu ku dhaawacmay allah ayaan ku mahadsan halka ayuu nagu dhan yahay warkii maantaad kala socotay warbaahinta aljirateen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu عشت دوما للعدا جمرا ونارا هذه شام من البلوى تنادي قد رمتها بالأذى كل الأيادي صيروا خضراءها شلو الرماد قطعوا أوصالها بين البوادي هذه شام من البلوى تنادي قد رمتها بالأذى